ilaah ilahay xurma siiyey ma nijaas waay ahaan looma xarimin hilibkii bani aadam nijaas ahaan ma loo xarimin inta maxaa ahay <clears throat> inta waaa si wala inta ma shurud shurud laa lixurmatiha walaa listiqdaariha walaa lidarariha fi badanin aw aqlin inta lixurmatiha bani aadam hilibkiisa listiqdaariha cabirsi iyo dunidii waxyaa iyo walidarariha laa lidarariha fi badanin aw aqlin badn i caqli daraskeed kudhiga laa dararihaa fi badnin o caqlin cayntii yani ama bada kay dhigaysaa ama caqligay dhigaysaa caynta oo nijaasa waa leeha ama bada kay dhigtaa sida xaaraan waa xurmadeedii xaana la xarimay bada kay dhigaysaa ama caqligay dhigaysaa bada kal waxa waaye waxay bada ka dhigaayo xaradi waa xarimta xarada nijaasa maaha ada nijaa sameeynaha laakin jirkaaday dhigeysaa dadkintad aro jirkaaday dhigeysaa jirkaay dhigeysaa korkaa dhigay caloosha fadhiisay wadnahay qabayeysa wasahaliyeysa geedhii oo wax dhigaan lala cuno masalan ba waasaciisane xaaraam cunidoodii carabi xaaraan waay cunidoodii iyada nijaas ahaa ma ahe iyada dhaar waaye maxaa loo bajada inay raahi tahay salaadiyaaba loo dhigi in bedelkii weysaaba laga dhigi in uga bajabeysto dhulkaan aan ku jugsayn carada inaan ku jucilat lakum alarda qubuuran asir masjidan waduhuuran mariwaay xadiidkii maxaa ahay yani umadeeyey waxa haas waayo shan walxaanooda ilaahay asiiyey oo umada kale ala maxay ahayd dhul walba dhul kasta oy tagaan ay maraan way ku tugi yani masjid alla wayeelay ay ku tugtaan masaajidba uma xirna inay ku tugtaan duhuur alla dhugeysa ay ka dhigtaan alla wayeelay haddii biyo waayeen ku wada ani ku gudaysa haayeen dahar waaye ijaas ahaan maloo xarmine waxaa loo xarimi bidarariha fi lbadani liannaha taduru badana ada xunka jidka dhiba dararihaa aloo reebay zoogigii waaye oo mudirada ahaayeen waxaa kamid ah cashiidkii banjigii waxaa kamid ah joogid la yihaah waxaa kamid kokayiinkii waxyaala badan aa la yihaha harooyinkii waxyaalahaas ku yi iya nijaas ahaan loo maxarmine laakin caqligaaday badanka dhiwaayaan badankay dhiwaayaan caqligay dhiwaayaan waa ku sakraami waa ku wareeri haayaan intaas dhugsigoodii ilaood laakin haddii haddawaatan bandigii xaaraam waay cunadiisa xaaraam oo nijaas ahayn waay ninka jeediisa uu jiro waa ku dukaya salaadiisi waxaa waaye maxaa ku bahaya looti imayl kullu muskila maaci meedi wax lahay agoga dhigan ka dhigan hadda waata hoos usaa dhigti muqdi tafsiirkan wadana maahane saas ku dhigti haay asliha aw imaa lidarariha way nt wahiy kulu nti sharci waxaa waaye nijaasa waxaa siri luqatan kula ma yastaqdir washarcan mustaqdirin yamnacu min sixati salaati xaysu laa mulakisa bacdigooda ceyn waaye bikuli caynin waaye xaruma tanaawulhaa mutlaqan fi xaalat اlاkhtiyaari maca tamyiiziha waimkaani tanaawuliha laa lixurmatiha walaa walaa liistiqdaariha walaa lidarariha fi badan aw caqlin waay xtiraazi waxa yani yariis yarkiisi oo la baneeyo bacd nabat kumiya waay bixaalat اlاkhtiyaari xaalat daruurati intaan kulli xurmadooda dararka dhibka ay keenayaan oo korka ay dhiwaayaan ahaan waayo caqligaa dhigaa korka laali daatadoodii xaaraam ma aha daatadoodi macnaa nijaas ma aha yani waxay xaaraam ku noqdeen dhibka oo korka ay kaa dhiwaayaan haddaad cuntid dadka aabukahaa waa ku halaagaysa dararaad ku ximaaha waa ku dhibiyeysaa caqligaadiba haranaad baqiyeysaa laysa bnajasa ma aha calaa kuli xaal waxaan kasoo baxnay daabit nijaasa aan soo sheegayna daabit nijaas aan kasoobanay hadda daabitkii dhan waan kasoo baxnay waan ka ogaanay daabitkaan waxaan ka ogaanay waxaan ka ogaanay kulu najisin najis kastoo xaraamun xaraam waayo walaysa kulu xaraami najisin kul najis nijaas kulligiisii xaraamun xaraam waaye si kale loo fahmi hadhowt makalabao sheeka xaaraan waaya tiri nijaas mahana tiri aleha malhow macnaha abaliyo kaka lilahaa dhowt hada la ofsicinayo waxaa dhawaaya tiri kulu najis nijaas kulligiisii xaraamun xaraam waaye walaysa kulu xaraami najis ma aha xaraam kulligiis nijaas ma aha ilaa bacdigiisa nijaas kitaabka sheeka fardi fardi usheegi doonaya waxaa yidhi daabika maxaa way waa laga daabitkaaniy kulu najisin xaraamu walaysa kulu najisin walaysa kulu xaraamin najisun walaysa kulu xaraamin najisun xaraam kulligiis nijaas maaha laakin najis kulligiis xaaraam waaye waxay nijaas leedaa dhamaantiisii xaaraam waaye laakin xaaraam kulligiis nijaas ma aha kis camal nijaas kulligiisi xaaraam kulligiis nijaas ma aha danjigii xaaraam ufliinkii xaaraam cashiishkii xaaraam waaye ذات يعني مكيف كنوع لما بقول علماء عمل يعني إمام ابن حجر الهيثمي فتاوي الكتابي كتابة ألف رسالة الهراء تحذير الثقات من أكل الكبت والجاد تحذير الثقات كتاب الهراء الخنيفي حتى يلا كتاب التحرير بعديه في الجلال بعض الأطعمة السكينة مخدرات الميزيجي كبار كبير كله فنمر يعني الكتاب لما لهاي إيه والله عليك أنا وحالته هاي لما بقول عدد صلاة في قبضة واحد وحيليه حلال laba boqol in la eg waay yadhan xaaraan ya u badan bacdi waxaa sl walaalkii iyo mad isticmaalisan weydii sela waxaa siri ninkiisii ninka cunaayo caqli waa sorsan shaabadiisii nabi masajeerkiisu usu salaada ka ansaxay laakin imaam uqa sababta qaa engegis ibtiisa engegis adaweydi gaadaya ibtii ma ka engegis jaabta aad u daa'imo ibtii ma engegis daa dhisi madiyaa ka qoynay waxlay ka socdaan taa daraadeedii jaadayaasha ibn xajar waxa u sheegay molaatiisa ay sheegay tiri waxaa tiri ibtis ingilaysi ibtis daa'ima qoynta ee ninka hadii ibtis ingilaysi oo yani yani sacdi usubi muxuu ahay gaasi ay salaadan waa oo fudeesa dhan haddii salaad yani oo la duki haayo jamaaca yihiin ay cunugu haayaan wardigada oo la akriyaa laakiin salaada waxa le doob waxa ka kala qaadeen iska afafhamowta nabadood salli waxay akrihaayaan yani waxaas kulli waxaa yani khushuuc male gaaraya macnaha hoolis dhanaa waxaa waaye sifatu lcaqligaas keena kitaabkaas ku sheegay taxdiid istiqaad min akli kasta walgaas kitaab beeca ku sheegay mudir waaye calaa kulli xaal dararkiisi laasin xajar gabagabow aad kugu dhacmaayo riibaka ilaa maala iyo riibaka yani xadaran maadlaysigii ba'san waxaa ajiisa adag keensaday laakin xaaraan nimo kuma dhawaaqi waxaas leeyahay xukunkiisi xaqiiqa waxay sugaysaa kabaru saabik kalmadakaan baqli ah sawaabo suweed baas ahaada maxaa yeele sida abubakar xijiri bima mabniyu cala nucuuli naqli ilaah laga soo qaado xukunkiisi ilaa asaga soo gaari naqli isku socdaa waxaa naqli ah ra'yi iyo fikri ah bimaahin bima naqli haddii amika fikridan waafaqdo ra'yi waafq diinka gooni waay laakin hadii maqli le oo ra'yi le asihay ra'yi diinkayna kuma jiro ra'yi la qabto diinkayna maku jiro caqli ma la qabahaayo maxaa yele waxaa caqli loo qalweynin fakam caaqilaad aski jirta oo waalan hadxaar cunayo fakam caaqilaad aski jirta oo yani walaashiisa saafuraayo dunya ku dhacay caqligaas yiri caqli waxa mala dhegaha camal waa ilaa camal waa intaan xaday leehi hadii ay astaanay le astaanaysa zaaid baa ku karaan dhegaha saas waa halis maqli karo hal xad le waa halhaas maytad ay kasoo qayli waa ml inta hada halaa maytr ido waa arkaayan caqligana halhoolay yani afkafikara i ka dambeya lahaas wa halaawa hadii zuulo balamaadi kaas oo zuulaya bedel maayo waxii ka himaado nabakawahaayo naqliga ilaahay inuu soo dejiye rasuulka waisnoo sheego ilaahay iyo rasuulka inuu sheego ilaahayna yani waxaa mubayin u ahay rasuulka inuu tubayina linaasi anabay leeyahay haduu dadka aan la soo diray وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه ilahay mahiro balina lsuaali imam yani waaa l shay walba imam shaafici al yani ilahay qur'aanka ma ilahay waajib ma faridna fi kitaab min shayna ilahay isgeeda hun waay ee waa lsuaali waxaa layidhi noo sheeghe yani jambuur geedka geeda koro maxay yidhahin bahalka oo tilaan waa geela cuna waasa sheegi karmaan jambuur jambuurkaa dilkiisa xalanka la dilo kitaabka rasul ilahay qur'aanka ma sheegi sunada rasulka ma sheegti alaweydi ama alaweydiina eeg ha casiro inti waay dajisaay wacasiri ilaahi wacasiri wasiri وma atاakum rasul fakuduuhu bidbl waadami rasulka niwaljunub yani saasa waxay rasulka bimanahaakum an tantugu kareertoonaada hadda nabi waxaa nagu heshay calaykum bisunati bisunati khulafaa raashidiin haduu calayha binawaajibi hadayno bacdi asiri waatoo degi tiri man shaafici waa r yaxrumu jambuuri fi xarami jambuurka baalki maaa wa dee la cuno waaya ma waa sheegata waa kan sheega inoo waaha o geela cunaayo magaca kabaa baadi geedeyda taqaana jambuurka baan waxaana taxtimaaru camal waa weyn waaya inag taxdiyada weyn waaya waa dila gees laxanin waa weyn waaya waa tirinayna dambiil ayaa ala kulxaal cuna haadil cuna wiilisa ay kahemana sheegan naftis dhamaan kuma makan yahay maskaasi heli dhawaaya waa ee lawadi intee looga sheegaya kitaabka ilahi iyo intee looga sheegay waxaan siri waa la sheegay cilmi gooni waa waxaan siri dunya loo sheegay waxa sheegay kaligiisa la sheegay gooniya loo sheegay waxna dunya la sheegay waxaa soo galaa ma farqna fi kitaab min sheegin waxaan siri yani waxaa ku jira ilaahi ma ataakum min rasuuli fakuduuhu wama nahaakum can rasuuli ilahi mahin waxaa ee rasuulku waxaan siri calaykum bisirati وكنت خلفاء راشدين من بعده قضوا عليه عليها بالنواجذ بيت بيتي وقنينة أشريه ايه هذا سيد عمر هي يشري يحرم قبل الزنبور في jasa u jara ali waa kugu jawaabtaa maadaama sayd cumar yiri khulafaa rashidin ad kamid ahay khulafaa rashidin ad kamid ahay isaga yiri yacmal qalbjumhuur fi lcaalami markaasi anfac shay camal waay maadaama asaasma rasul iyo calaykum bima abaytu bisunati rasulka khulafaa rashidiina isagu cumar wakaa yiri higi wa intaa isu imahaysa qur-aanka intaas yiri bacdi intaa waaye hadda marka saabitkaan kulli jisin xaraam walaysbu xaraam najiso turaabkii mudur waaye cunudii xaaraan waay maxaa yel jidkaas dhibaa yani jisadkaas hushihaa yani najis ma aha laakin cunudii xaaraan waaye waa lagu dugsahaa maxaa yel korteeda lagu dugsahaa carada xaaraan mada waa ujeeda inaan nijaas ahayn korteeda lagu dugsahaa waa lagu gabagabaysahaa markaas hadda waxaan leenahay sheekh nawaawi najaasadii waxaa socosi fardan fardan oo socota daabit waa dhamaa daabitkeed halaa aan sheegno daabit qaacida waaye daabitki waa in adalo dhaliyaraasiin unuta abteysi mashaayik badan oo arab shaekh yahuudaan isoo sheegay sheekh abubakar sheekh maxamed aa hore waxaa iga horeeyey sheekh maxamed yanka waxaa kamid ahay basiiri an ilma badan aan ahayn xaji awqasaan waa kujiray saxmani keligii waa iga soo caadil agoeysi keliya uu soo hori ama sariiha ujaleen haddana sheekh maxamed aa dhiggeeyey وراء كل أنت لك تجري يقول شجاع شجاعان وأنا ما يستر برد ذا أساي أخري غالبا أنت ما يستر شيء تعبك أنا ما يستر حتى يعني وتصبحني تخبوك أنا عبد عمري وأغرفني لا أشتي خليف لي لا أنا حتى أخرج شيء أولينا لا أحد أم هذا الست كانت أخري حتى شيء حتى حتى حرمين في سوريا ويابلة يعني أغادين وكسي عبد الله أشياء صديقة سافر هاي بعد من آه أعلم بين مسامل كثير من لكن يعني نيابة هاي سؤال ثاني صوم من yaabla tahay su-aasana soomara baraka waay waalidiintan waay yani ilka aman qismo aftayan kuraaxayna baraka bacd imaam nawawi kolka fardin afkasti maxaa jiri hiya najaasadii kulli muskirin oo musaabi kulligii waaye kulli muskirin oo musaabi kulligii waaye muskirkaasoo maacin oo qoyan maacin oo qoyan hiya najaasadii kulli muskirin muskil kulligii waayo muskilkaas oo maa'icin oo qoyan maa'icin oo qoyan maa'icin oo qoyan macnaa oo daadaayo daadaayo oo qoyan alo maxaa ku baxay muskil maaya ah maa jia oo mancin mila ku dhahay maa jia oo mancin oo bayan waaqicin ho qaacidadiisa ogaatin waayo kulli muskilin waaye kull muskirin musa musa bi kulligiisi waaye eh? musa bi kulligii waay maacin daahirkiisii waxaas yahay intaan afkakoobay makasirihaayey maxsuura ka dhigo olajeedada ma aha waxyaala kale oo meeha angu sheegin oo niyo baraabigi doono bacdigeeda baraabigi doono yani baabikale u kuxusi lahaa ijmaaliyan ahaan si hadda camal ha owl ahaa lahay mukrisiin شeek lhda iبن نqيb n iبn نqيb laleeyahay qabil kood waay qabil waay yani مidaas cilmi sharci waaye oo walafsiraa aعyaan a lagu fsiraa ayaan kul mskrin maayacin maxaa ku baxay waxaan maayac ahayn aa ku baxay oo lmancintii meesheeda waay ilmanci maaci waaa qeyb looga dhigi ziyaadadii ay kamid tahay oo dawer tamyiizin ahaa ir tamyiizin hora waxaa ku baxay maac waxaa ku baxay waxii oo maayaan ahayn oo jaamid ahaay oo halalnaay macnaha waxii ingegnaay halal kuna matayn halal laakin ingegnaay waxaa marka kukuruha laakin halal waxii ingegnaay loo jeedaa bangigii afyuunkii xashiishkii zaydi tayibkii yani waxaa ku jiraa mafruux layiraa waxyaala badan nooc badan aan kaseyn kutubaan marka dibigan akrsanaya akadinha waxyaala lasahraan waxyaalahaas lasasaaraamo oo yani ane yani qawleen waasilaa ku waasa ku waasa kulli tanaawulkoodi xaaraam waaye laakin nigaasa ma ahaa nigaasa ma aha oo mancinti meesheeda waaye kaasaa maajiala jamcin oo mancin kaasaa reesta mancin koqoyin kulligiisa waaye wakalbin eygi waaye kalbin eygi waaye wainziin kalbin eygi waaye kalbin eygi waaye kalbin eygi waaye walo macalaman ka wax la bari ba ahaado eyaalka ala ka wax la baray ilaalada yani ku ilaalahaya qawlahaaga kuwaas ba ahaado macalam kuwaas alilahaa xadiidkii oo saxiix muslim kuhumida ah oo daliila oo suu banaa sida calayhi salaatu wasalaam uhuru uhuru inaai axadikum idaa walaga fihi lkalbu an yagsilu sabca maraatin aw lahuna biturabi taasa u ah yani yani wel axadkii welkiisa tahirad jeestiyey haddii ay asdhex galo waxa waaye inaad tawaadadaho ka horeeyo carab kasoo dhaho xadiisa u daliil ah talaada wajigeeda waxa waaye dahaarada lama ama lixadad ama lisafar dahaarada wax ladhahaar qaadaayo xadad oo maanic oo yani oo magaciisa qaama bilbadani oo lagaqabaayo waysigiicaw iyo dhaweysi ama nijaasu oo amase takrimatan way dadaashay xadad ma gelin takrimana ma aha dahaaradiisii dahaaratu habat ayuu cilmooda nijaasa alaga zuulihaa wajhu dalaalaha waay manaha intaas daliilkan kaas maxaa waaye ega gali ega gali inaas khabiis yahay oo nijaasa as yahay yani axaadiiska ku cadaaday ku cadaaday dahaaratu habat a cilmooday marka nijaasadii shayga afkiisii inuu nijaasa yahay xadiidkaan af kusugnaaday xadiidkaan af kusugnaaday duhuur inaa axadikum idaa walaga fiihi kalbu an yaktilahu sabca maraatin ilaahuna dikraa walaga mas weliga ahayd weliga ma weligu meeno walaga yaligu oo walaga yaligu facala miya macnaha marka dalika afkiisii oo afkii xidligiis bey uu ficnay ahaay haddii asnaadinu gaado bal huwa yani xayawaanka usaa badan iyaga isgoon badan xayawaanka afka badan libaax maxaa liba badan as cuna haddii lilaah fulani asada marna caay waayo marna waxa waaye tasbiihaas marna waxa waaye ammaanka mar geesinimaa la wadaa mar afkiisa uraa heblo libaax waay afkiisa uraa la wada wadaa afkiisa aad kor badan eyga yani afkiisi waa adboodna maxaa jeeray haraarkii taaqaba daaima afkiisido lahasi baan maxaasi lahas belhas quraanka mana mala belhasa lahasigi taaqaba saa daraadeedi afkiis urkiis waa yaryahay markaasay ruguna alayhi salaatu wasalaam meelaa loo wacay duulaa minkot wacdeen waa ka ajiibay hadba kalaa wacdi ma u tegin ma u ajiibin waxaa la yidhaha kula maxaa jira saxaafi hebel gurigiisi ayaa joogaa hebel gurigiisna mukulaala joogtaa ee marka maxaa ka caddaaday may mukulaasha joog waa kaba inaa mukulaasha nijaasa ay ahaan xadiis kala daada qurtina wariyey xaakima wariyey marka waxaa askartiisiina way dadka ina ay nijaas yahay oo takrimatan alaa kuli xaal inta marka xayawaan iyo binjiiri anfaati waaye hiya kuli muskirin waaye hiya kuli kamrin wa kuli salbin waaye khanziirin khanziirki waaye maxaa yeelay liannahu khanziirka aswa waaye ka xumaan badan xaalan xaalada xaggeedii min alkalbi waa ka xumaan badan yahay kilbaa ka xumaan badan yahay lianahu isagii waa bixaalin xaal ay xaalas ahaado oo la dhaqaalaysahay ma jiro kanzih mala dhaqaalayso laa yuktanaa mala dhaqaalayso ey waa dhaqaalaysa way waa kuwaasaaba yani waxaa la dhaqaalaysaa in xoola ku ilaaliyo ima yani wa ku raac erig ku raaco ima mina ku ilaaliyo aa la dhaqaalaysaa shira macnaha dhaqaalayso wala kaayaysana waa dhahaa inta macnihiis siyaaqan waxa waaye mala dhaqaalayso lianna isagii laa yuktanaa mala dhaqaalaysahay bixaal ay xaal oo dhaqaalaysa mala waa kaas xasharaadkii ilaa qoolka ilmaanahayda yani xasanaadka kuuliday cayaalkii cayayaanka ahay yani nijaasa diisi insaan laaki ibn mundar yani ijmaaca keeya nijaasa nadiifii waxaa loo caariday madhabki maalik iyo riwaayadi abi xaniifa duula yani liheen mujura intaan naqdigaa waxaa burihaa dilkiisa bal amaan waa buri yani ciladaas buriyey oo buri lannahu aswau xaala min alkalbi ee nijaasi daliil ku cad male ay leeyihi maya la eriye maxaa yeelay waa xajihay ijmaaca ku dhacay ina tanfiiska nijaasa yahay adi waadix maxaayna fiiri laakin dad badan hele ijmaaca waaya nijaasiisi waxaa lagu dam algu caadi madhabka maalik iyo riwaayada abi xaniif inuu dhahar yahay naqdigaa cilada la buriyey waxaa yani burihaa iidan aridihaa in ajirkiisii suna ay tahay bilaa la dilo maxaa yeelay kadalika xakabaadkaas maxaa yel ilahay waxaa siri qur-aanka olaxnakunziirin fainahu ridkun ilaha bas olaxnakunziirin maanu aayadi kunziirka xudurkiisa nafsi cadkaas weyni fainahu isuwa ridkun kana ee culamadii waxay geliyeen ta'wiilaat ah, fainahu isuwi ridkun nijaasa waaye jumladiisi alo wadaa maxaa yani hilibkiisii maytadii xurma calaykum lmaytatu wadamu aad galay adgaraa walaxmu khinziirin wafarcihimaa lamadooda faracoodii masigin wafarcihimaa lamadooda faracoodii mid walbe kiiska yani aska dhalay oo xaywaan adaahira walow aadamiya masalan ba eya waxa booday waxaas booday waxaas booday yani eryas boodi ergi egi oo erga boodi waxaa dhalay farcimaada kaasaa loo wadaa waxaas dhalay yani eri as dhalay egaas waa la ogyahay waxa waaye waa magaciisi waxaa ka dhalay eri aa ka dhalay qofne kaasne jaasa waaye farcooda farac ma farc kanziiri walkalbi farc walkanziiri aa farac loo wadaa farcihima farc kulli minhumaa loo labada midkoodii yani kulligooda midkooda farci maca alaakir xayوaanad dahirk layn walow aadamiyan ahaado aadama ay kal aadama yani ay kori hasiir kori oo kale madalan ba walaabihii iyo kalbadii bislayn taqliid ahaan waaye nijaasa waaye hadda qaacida maya kugasaa faraca waxaa raaca daa'iman ba adooga raaca nasabka xagiisi habartane addoomnimada ee dalhimaad ku raacaa ashrafkana waa raaca diinka xagiisni ashrafka la raacsihaa bedelka wujuubidiisii markii xilka ay tahay oo damaanka iyo magaciisii jazaa markii la gaaraya waxaa lagu raacahaa magaciisa waxaa la maxaa la raacahaa yani waxaa la raacahaa ina sharafaa la raacahaa jizadii sugadadina saas oo kale jizadii sugadadi saas kale afal ah, ah. wafi adim ahadkana waa raacahaa adim wujub zakaat ahadkaa la raacahaa fi nijaasa taxriim dabiha wamanatahane saas loo raaca idana ahadkaa la raacahaa hadas dheer qaacidadaan beri an ka dhiga qaacidada haytin waa la fiican yahay subxaan allah joogni meekaan kuwadini fiiriya al farac coglaha qaacido wa farcihimaa hiya nijaasadi kulli muskirin maayiciin asirina min awaadi kulli muskira muskir kulligii waayo hadda yani insan yani hiya tirmidadiyo waxawaaye hadda istirdaama ku jiraa ceenta a la wadaa nijaasooyga looma wado anijaasoo anijaasatu nijaasooyga intana waxaa la wadaa nijaasada ceenteedii aagtasita hiya nijaasada ceenteedii waxa waaye kulu muskirin waaye istirdaama ku jira kulu muskirin koo musaawi kuli muskirkaasoo maacin macnaa oo qalin كلب وخنزير وصار في وفرعهما sharci lkalbi walkanziiri yani kanziirkii dansaarkii iyo eygii sharacooda waaye sharciya waxaas leehaa qaacidaas leehaa qaacidadii waasana maxaa yeelay sharaca adooga raca nasabka hadiisi hadii cunuga loo aftiri haayo iyaar hadi laciid hadi la abtiri haayo gawr iyaar iska ahaado habeenka loo abtiri haa hawal maloo abtiri haayo maloo abtiri haayo nakabi waxa suraaca yani habeenki suraaca habarkana waa raacayo saruuxi walxuriya addoonnimada iyo birisimada habarkay suraaca macnaha waxaa waaye meelna arinka suraaca fiisina suraaca مع حيوان طاهر مثلا اي الخنزير في شرع هذا مثلا اي وحبيبي الا حبيبي الا اه الا في ايجي في اي معايا لو شرع وهالشرع فيه ايجي مر والبا لما بقى الشيء في حين يسرعها ما هي فقد تسرعها sharci qaacidas loo eegi mayso ay eri dooday haddii eris dooday yani hadis eri doodo farahaas sharc waayo eyda waxaa sharca afasi adweeya culamada rashika xuma sharcaa qaacidadas hadda yani sharca adana odayaa laka tafiid odayaa sharca bani aadam maxaa yeelay haddii cunug la abtiri haayo waa la abtiri haayo adeegiisi walcum adoona waagaa halkan waxaa kura ah tariiqal curiya haddii lama qof guursadaa min diri maaqlimuuka asguursado adoon ah yani asguursado oo waxay iska dhalaan unugaashay adoonnimada waxay iska dhaleen hawsa suracaa um asracaa bal umina tariiqal curiya al um hawafii asraca ninkaas adoon hadalkiisna minka aheed dawladais aa guursaday waxaa ficla lay cunay sinigaasay hadalkaa walaacaana filosunada hadday is adoon ahaay oo naag beris as guursado suhuuyo waaye haddana hawasaaafihaa kasaa cur ahaa ah, naasyaa cur aheed hadooy adoon waaye cunigaa iska lahayaan waxaa loo abtirihaa hadooyinka beliska ahaay xubnimadaas ado ala quraaca ashrafuma